بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المنادى culima intaynaan munaadaha aynaan ka hadlin bal haddaa cashirkeennii hore ee mafcuulu min ajlihiga ahaa aynu ka shaqayno wax yaroo ka mida su'aalihiisa moxamed baa hortayda fadhiya ayaan filayaa moxamed bogga saddex boqol iyo soddon layliskiisa koobaad bal saddexda nambaree u horreeya ii buuxi oo mafcuulu min ajlihii ku buuxi nambarka koobaad waa yejlisulmu'adinu ka addimayaa wuu fadhiistaa haye sababta uu u fadhiisto iigu dar oo ii buuxi sababta uu u fadhiisto iigu sheeg intidaaran lidukhuuli الوقت waa sax mafcuulu min ajlihigu waa intidaaran yazuuru caliyun cali wuxuu booqdaa cammahu adeerkii sababta uu booqda ii sheeg maxaa tidhi silatan liqaraabatihi wa sinnihi waa silatan ereygaa silatan ihi saddexdii qaybood ee mafcuulu min ajlihi waa midkee mafcuulu min ajlihigu saddex qaybood baan cashirkeennii shalay ku marnay saddexdii waa midkee mise saddexdii baa kaa yar maqan waa bilaa al waar bal sheeg al iyo hee wakaa waa mujarad min al walidaafa alna ma wato mudaafna ma aha soo caynkaa ma aha si wanaagsan iska fadhiiso sheekh maxamed istaag sheekh mafcuulu min ajlihiga imise shardi baynuu shardinay lixdii shardi ee tiri shan buu ahaa afar bay ahaayeen shan bay ahaayeen bal midun ku adkaysa sheekh ma shan baad tidhi hadda mise afar shan baad leedahay war bal culima saxa sheekha dee lix shardi weeye haye lixdaa tiri inuu masdar yahay waa kow inuu masdar yahay waan fahmay waa kow ya mushaarikan licaamilihi fi zamaan waa laba sheekh waadan soo xiftiyin baan u malaynayaa bal sheekh istaag sheekha dambe nacam lixdaa qodob baliyo tiri kownuhu masdaran waa shardiga koobaad kownuhu mufiidan litacliil waa shardiga labaad kownuhu mushaarikan licaamilihaa fi zamaan waa shardiga saddexaad kownuhu mushaarikan licaamili fi lfaacil haye waa afar caqliyan miyaa tidhi kownuhu caqliyan may caqliyan ma aha haye maxamed ku dar labadaa inuu fadlo yahay iyo inuu qalbi yahay lixdaa shardi shukran iska fadhiista culimo baabu lmunaada cashirkeenna waxaynu ku arki doonnaa waa munaadaha munaadahu sidiisaba culima waa mafcuulun bihiga qayb ka tirsan munaadaha marka laga warbixinayo waxaa la yidhaahdaa munaaduhu waa qayb mafcuulun bihiga ka tirsan asal ahaan wuxuu inooga baahan yahay haddaba adawaatunide wax la yidhaha adawaatunide sideed lafdi ayaa jira oo loogu dhawaaqo innagu waxaynu soo qaadan doonnaa biidni illaahi tacaala ilaa shan lafdi oo loogu dhawaaqo ayaynu soo qaadan doonnaa baabu lmunaada munaaduhu waa mansuub qaybana u yeelan doonaa bal tusaalayaashiisa ina eg qaala e, shaacir gabayaa ayaa gabay tiriyeyoo wuxuu yidhi wamnun calaya bitawbatin tardaa biha yaada alculaa walmanni walixsaani wamnun igu galladayso calaya aniga dushayda ku galladayso bitawbatin towbad ku galladayso towbada oo tardaa bihaa aad raalli ku noqonaysid yaadal culaa sarraynta ka u saaxiibka ahow walmanni galladda ka u saaxiibka ahow walixsaani ixsaanka iyo samafalka ka u saaxiibka ahow waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay buu gabayaagu baryayaa gabay buuna ilaahay ku baryayaa wuxuu idhi ilaah waxaad igu galladaysataa tawbo igu galladayso aad raalli igaga noqoto allaha sarraynta u saaxiibka ahow haddaba culima waxaa halkaa laynaga doonayaa xarfuniddo inaan soo saarno iyo munaade inaan soo saarno iyo calaamatulcraab saddexdaa qodob waa inaad soo saartaa aawey xarfunidihii waa yaa aawey munaadihiina waa daa aawey calaamatu nasbihii waa alifka ilen waa asmaa'ulkhamsa ee yaada alculaa ismi daahire sideeddiisii weeyaane waa midkee hadda sideeddii ismi daahir muxuu noqday munaaduhu asmaa'ulkhamsa ayuu noqday wamnun galladayso calaya aniga dushayda ku galladayso bitawbatin towbad towbada oo tardaa bihaa ad igaga raalli noqonaysid yaadal culaa sarraynta ka u saaxiibka ahow walmanni galladda ka u saaxiibka ahow walixsaani samafalka ka u saaxiibka ahow waa yaadal culaa ereygaa daa'a weeyaan qaala tacaalaa alle ayaa yidhi qul waxaad tidhaa yaa ahlaalkitaabi kuwa kitaabka wahalka ahow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelmad u kaalaya kelmadda oo sawaa'in siman baynanaa annaga dhexdayada iyo wa baynakum dhexdiinnaba waxaana weeye allaa nacbuda inaynaan caabudin ila allaaha ilaahay mooye cid kale walaa nushrika bihi aynaanu shariig yeelin shay-an shayna aynaanu shariig yeelin walaa yattakhida uuna samaysanin bacdunaa innaga qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaaluna ka dhiganin min duunillaahi ilaahay sokadii waxaa la doonayaa aaway haddaba xarfunidaha ku jira aayaddaa qur'aanka ah waa aaway munaaduhuna waa ahla munaadaha ahla ihi muxuu noqonayaa sideedii ismi daahir haddaynu eegno waa mufrad munsarifa calaamatu nasbihiisuna waa fadxada qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyey oo wuxuu yidhi ya nafsu lan taxzanii low ciishtu muctasiman bilxaqi haal bacda dalala mutacniini yaa nafsu nafay buu yidhi naftanay yaa nafsu naftanay laa taxzanii ha murugoon low cishtu haddaan noolaado muctasiman anigoo ku dheggan bilxaqi xaqa anigoo ku dheggan hal bacda daa kan debadii alaalaamu xanuunnadu tacniini aniga miyay u quseeyaanba haddaan ilaahay xaqiisa haysto ma wax xanuuna oo wax iyeeli kara ayaa jira buu yidhi nafey yaa nafsu naftaney waa naf gaara oo naftiisii buu la hadlayaa yaa nafsu naftaney laa taxsanii ha murugoon ama ha warwarin low cishtu haddaan noolaado muctasiman anigoo ku dheggan bilxaqi xaqa anigoo ku dheggan hal bacda daakan debedii alaalaamu xanuunnadu tacniini miyay i quseeyaanba awe xarfunidihii marka gabaygaa la eego waa ereyga yaa ah munaadihiina waa ayo waa nafsu waa mebniyo waa fii maxalli nasbin mebniyun cala dammi waa mufrad munsarifa kii la odhan jiray laakiin hadda mebni buu noqday oo mebni weeyaan ilin waa nakira maqsuuda loo yaqaanaa xagga baabkan munaadaha marka la jooge qaala tacaala alle ayaa yidhi watazawaduu sahay qaata fa inna khayra zaadi waxa ugu khayr badan iyo zaad ataqwa alla ka baqa wataquuni aniga iga baqa yaa ulil albaab dadka caqliga lahow anuun iga baqa yaa ulil albaab markaan doonayno xarfuniduhu waa yaa munaaduhuna waa ulii munaaduhuna waa ulii waa mansuub oo calaamatu nasbuhuna waa ya'da ulii ku jirta ilan waa mulxaqii jamaca mudakaru saalim la haleeshiin jiraye qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi hayaa binaa nabtahil ya qawmu qaatibatan wanarfacuu sawta bishakwaa wanaaxtakimu hayaa binaa inakeena nabtahil aynu ishabaarno yaa qowmu qowmow qaatibatan dhammaanteen wa narfacu sawta codka aynu kor u qaadno bishakwaa cabasho aynu kor ugu qaadno oo wanaxtakimu ilaahay aynu ka xaakim dhiganno ilaahay hayna kala saaree balkaale aan ishabaarne ka xaqa ku taagan buu ilaahay u gargaari ama u hiiliniye hayaa binaa inakeene buu yidhi nabtahil aynu ishabaarno yaa qowmu qowmow qaatibatan gebi ahaanteen qofku naftiisa ha habaara ma leh waa laba guruub oo ishaya iskuna haya xaqu cidduu la jiro oo doonaya inay yidhaahdiin ilaahow qofka xaqa wata u hiili wa narfacu sawta codka ayaynu kor u qaadi bishakwa cabasho ayaynu kor ugu qaadi wanaxtakimu waynu ka xaakim dhiman markaa waxaa la doonayaa xarfunidihii inaynu helno waxa weeye yaa qowmu yaadaa ayaa xarfunida ayaa qowmu yaada ku jirta munaadihii loo dhawaaqayeyna waa qawmu hadda mebni buu noqdayoo waa nakiro maqsuuda ee waa fii maxalli nasbin mabniyun cala adammi baa la odhanayaa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi qulnaa waxaannu nidhi yaa naaru naareey kuunii ahaw bardan qabow wa salaaman badbaadi calaa ibraahiima nebi ibraahiim welibana naaroo dhan ma aha naaray ma aha inaad tidhaaye naartaneey ereyga tanay baad ku daraysaa naartaneey waayo haddii naaray aad tidhaahdo naar kaste ayay noqon kartaa naar kastaana qabow bay noqon lahayd laakiin tii nebi ibraahim lagu tuuray oo qura ayuu ilaahay la hadlayaa nakira maqsuuda baa la yidhaahdaa naaray hadday tahay yaa naaran baa af carabiga loogu dhawaaqaa yaa naaran fadxatayn baa la siiyaa naaray markay tahay naar gaara markaan loo jeedin dab oo dhan marka lala hadlayo waa yaa naaran yaa naaran naaray wey haddii laakiin dab gaara lala hadlayo waa la godaayo yaa naaru baa laydhaha sidan ilaahay yaa naaru u yidhi yaa naaru waa dab gaara markaa yaa naaru naartanay kuunii aha uu berdan qabow hadduu ilaahay intaa ku dayn lahaa kuunii berdan nebi ibraahim wuxuu dabku ku dili lahaa qabow muxuu laakiin raaciyey wa salaaman calaa ibraahiim badbaadi baa la yidhi welibana ibraahiim oo ibraahim ha dhibin xarfuniduhu waa yaa munaaduhuna waa naaru waa nakiro maqsuuda ah waa mabniyun cala dammi fii maxalli nasbin ka qowlil acmaa indhoolaha qowlkiisoo kaleba weeyi yaa rajulan ninow khud biyadii gacanta i qabo indhoole ayaa odhanaya yaa rajulan khud biyadii ninow gacanta i qabo xarfuniduhu waa yaada munaaduhuna waa rajulan calaamatu nasbuhuna waa fatxada ilan waa nakira hayru maqsuuda nin gaara lama hadlayo indhooluhu wax nin ah oo magacaan nin uun sheegtay ayuu doonayaa inuu la hadlo markaasuu odhanayaa yaa rajulan khud biyadi ninoow gacanta i qabo qala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyeyoo wuxuu yidhi fayaa duratan bayna almasaabiili ulqiyaad wajawharatan bicaad biabkhaasi qiimatiin gabayga waxaa iska lahaa shaykhuulmashaayikh culimmada sheekhoogii baa iska lahaa waa ninka loo yaqaano ismaaciil ibnulmuqri alyemeni kitaabka irshaadka a ninka qoray ayaa gabaygan lahaayoo nafta ayuu la hadlayey fayaa duratan buu yidhi jawharey jawharta oo bayna almasaabili meelaha qashinka lagu qubo iyo bullaacadaha ulqiyad lagu tuuray jawhartan halka bullaacadaha lagu tuurayay buu yidhi wa jawharatan iyo jawharey jawharta oo biicad lagu iibinayo biabkhasi qiimatin qiimo kii ugu hooseeyey lagu iibinayo fayaa duratan jawharay jawhartaasi waa nafta fayaa duratan jawharay jawharta oo baynaalmasaabili meelaha bulaacadaha ulqiyad lagu tuuray wa jawharatan iyo jawharey jawharta oo biicad la iibinayo ama la iibiyey biabkhasi qiimatin qiimo ka ugu hooseeya lagu iibiyey xarfu niduhu waa yaada fayaa ku jira munaaduhuna waa duratan munaadahani hadda wuxuu noqday nakira hayru maqsuuda naf gaara lama hadlayo nafoo dhan buu la hadlayaa calaamatu nasbaheegiina waa fatxaha culima tusaalayaasha munaadaha aan ka soo qaadannay waa intaa haddaba waxaa la yidhaahdaa munaaduhu waa shan qaybood sidaan arki doonno shan qaybood buu munaaduhu noqdaa inuu yahay mufrad calama inuu yahay nakira maqsuuda inuu yahay nakira hayru maqsuuda inuu yahay mudaaf iyo inuu yahay shabiih bilmudaaf shantaasaa munaadaha loo qaybiyaa shantaba halkanaynu ku arki doonnaa tusaalayaashiisa balan tacriifinno horta munaade maxaa la yidhaha munaade waa mid loo dhawaaqayee carabiga muxuu odhani ardayo maxaad xifdiyi ama qaaciidada munaadu waa maxay munaadaha waxaa la yidhaha tacriifuhu huwa dalabu liqbaal waa soo qaabilid lagaa dalbo biyaa lafdiga yaa'a lagaaga dalbo ow biixdaa akhawaatiha ama kuwa lamidka ah mid ka mida lagaaga dalbo culimmadu waxay idhahdeen munaadaha waa xawey masder miimiya ama ismi mafcuul labadaa kii la doono ayaad odhan haddaad masder miimiya ka dhigto waad waxa weye tacriifkan hadda aan siinay kolka annidaa iyo almunaadaa baa iskugu mida ama baabunidaa'i dhe ama baabulmunaadaa dhe haddaba annidaa waa dalabuliqbaal soo qaabilid baa lagaa codsanayaa biyaa lafdiga yaa ayaa lagaaga codsanayaa ow biixdaa akhawaatiha ama kuwa lamidka a ah, mid kamida ayaa lagaaga codsanaya waa in lagula hadloo yaa hebel lagu yidhaa haddaba xuruufta layskugu dhawaaqo balbal carabiga eega hadda muxamed u dhawaaq haddii lagu yidhaa xagga hore ayaa yaa lagaga daraa oo maxaad odhan muxamed haddaad u dhawaaqaysid yaa muxamed baad odhan soomaaligana muxamed haddii u dhawaaq lagu yidhaahdo xagga dambea ow lagaga daraa muxamedow baad odhan eeg eregan ow ma sii jiidaysaa muxamadow caliyow ee xagga dambe aynu wax ka raacinaynaa carabigana xaraf xagga hore ayaa sideed xaraf mid ahaan laga raaciyaa sideedda xaraf waxaa ka mida aayaa ereyga aayaa een innagu hablaha kula hadalno xagga hore waa lagaga daraa waa erey carabiya weeyaan aayaa faatima ayaad odhanaysaa ama ayaa muxamed baad odhanaysaa aayaadani ma aha erey hablaha un lagula hadle waa xarfunide af carabiga markaan doonayno rag iyo dumarba loogu dhawaaqayo aayaa faatima aayaa muxamed waa sax wey yaa iyo ayaa iyo waa isku mid eeyaabaa xataa jirta eeyaa eeyaa dadka waaweyn baynu kula hadalnaa soo maa af carabi saxa weeyi eeg eeyaa abi haddaad tidhaahdo waa af carabi saxa weey eeyaa akhii walaalkaiyo wey eeyaa dumar hamoodin ama oday weyn hamoodin ereygani waa erey caadiya waxaynu doonaynaa haddaba xuruufu nidaha balila eega axrufu nidaai xuruufta layskugu dhawaaqo hiya xuruuftaasi yaabaa u horaysa lafdiga yaa'abaa la yskugu dhawaaqaya waa lilbaciidi ka fog iyo walqariibi ka dhowba yaada ka fog waa loogu dhawaaqaa ka dhowna waa loogu dhawaaqaa waa milu qowli shaacir gabayaaga qowlkiisaoo kaleba ya ummatan radiyat bilqaydi saakiratan wadayacaad maa laha min suudadiin khuladiin gabaya ayaa gabay tiriyey oo wuxuu yidhi isagoo caalam alislaami la hadlaya yaa ummatan ummaday buu yidhi ummadda oo radiyad ku qanacday bilqaydi xadhig ku qanacday saaqiratan iyadoo dullaysan ummaddan ku raalli noqotay in la xidhxidho iyagoo dullaysan oo wadayacad haddana dayacday maallaha wixii u sugnaa ama ay lahaan jirtay oo min suudadin sharaf iyo min suudadin sharaf khulladin la waariyey ah ama waaraysa ah sharaf waaraysa ayay ummaddani lahayd kolkaa waxay ku qanacday dullinnimo ayay ku qanacday yaa ummatan ummaday buu yidhi ummadda oo radiyad ku raalli noqotay bilqaydi xadhig bay ku raalli noqotay saakhiratan iyadoo liidata wadayacad waxayna dayacday maa lahaa wixii u sugnaaday oo min suudadin boqortooyo ah, khulladin waaraysa xarfuniduhu waa yaa munaaduhuna waa ummatan waa nakira hayru maqsuuda alhamza halkii yaada hamza gelaya oo a baa loogu dhawaaqaa haddii muxamed u dhawaaq lagu yidhaa muxamed baad odhan a muxamed a qura ayaad ugu dhawaaqi a muxamed laakiin lilqariibka dhow oo qura loogu dhawaaqaa ninku haddii uu yar dhoohan yahay dadka dhoohan somayn ma naqaano ama maqnaa jooga hadduu qof dhinacna ka maqan dhinacna ka jooga ama haduu yahay dadka inta badan daroogado kale isticmaala gidaarada qaniina isagoo ku eegaya ayay indhihiisu meel kale ku maqan yihiin hadduu qofku noocaa yahay hamsaha lagulama hadlo ama qof hurdo haduu yahay ama qof maxaanku idhaahdaa dhega culus haduu yahay hamsaha lagulama hadlo haduu kaa fog yahay iyo haduu wax kaa fog xukunkiisa leeyahay ama dhagooluu noqonaya ama darogayste maskaxiyan u maqan buu noqonaya ama nin hurdo ayuu noqonaya ama nin kaa fog buu noqonaya intaa midna hamsaha lagulama hadlo alhamza waa lilqariib qofka kuu dhow faqad oo keliya wa milu qowli shaacir gabayaaga qowlkiisa oo kalaba gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi binta dahri cindii kullu bintin fakayfa wasalti anti min aziaami gabayaagii weynaayee la odhan jiray sababta ku kaliftayna intuu cararay uu shaam ka cararay ayuu masar u cararay wuxuu ammaanay nin la odhan jiray kaafuura likhshiidi gabay ammaanu u tiriyey kaafuuralikhshiidi buu gebigiisiiba wax kale ka dhigay markaasuu kuunyo ula baxay abalmiski la yidhaa cadarkoo dhaniba isaguu nooga soo butaacaa buu yidhi abalmiski markaasuu aad iyo aad u ammaanay ninkii haysan jiray masar markuu masar tegey ayuu wax badan ka waayey markaasuu gabay cay'a u tiriyey laa tashtari alcabda ilaa walcasaa macahu buu yidhi haddaad saylada tagtood addoon iibsanayso budhka yare lagu garaacana sii qaada buu yidhi addoommadu way xun yihiinoo waa la garaacaa uun nin qool la ag taaganunbaa addoon wax ka hela buu yidhi kolka kan masar haysta haddaad qoolla ag taagantiunbaad wax ka helaysaa buu yidhi waa dee waama laakiin waa intaasoo boqol oo sano ka hor bay ahayd kii masar haystay ee kaafuuralikhshiidi la odhan jiray weeye markuu gabaygaa tiriyey ayuu ka baqay kii masar haystay inuu qabto markaasuu dhuumasho isagoo ku jira ayay kanaaca cuntay oo xumad baa qabatay xumadii buu la sheekaysanayaa marka xumadii ayuu la sheekaysanaya gabayganuu tiriyey gabayga xumad buu kula sheekaysanaya بنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام أبنت الدهر xumadaybuu yidhi ereyga bintu dahr iyo af carabiga inan hamoodin bintadu inan bay ahaan jirtay saw maaha dahriguna sanad buu ahaan jiray saw maaha bintu dahri waa xumadda eeg bintu dahri bintu cadnaan ma taqaanaa bintu cadnaan culima waa maxay bintu cadnaan waa af carabiga bintu cadnaan la yidhaahdaa af ee bintu dahrina xumadda ayaa la yidhaahdaa abinte dahri xumaday buu yidhi xumaddu hadda la hadlaya away xarfunidihii xumadda uu kula hadlayay waa hamsahan ka horreeya a abinte dahri xumaday cindii aniga agtayda waxa ah kullu bintin xumadoo dhan xumadoo dhan baa ay hayse buu yidhi fa kayfa wasalti xaggeed ka soo martay anti adigu mina zixaami cidhiidhigii cidhiidhigii aan ku jiray xaggeebaad ka soo martay buu yidhi xumaday ninkani wuxuu sawirtay xumad baa ku dhacday kolkaa wuxuu aaminay inay halkan xumadi ka haysato halkan kalena xumad kale ka haysato halkan kalena xumad kale ka haysato xumadda dambee timaadaa jidhkiisa soo gaadhi mayse xumadihii hore hayay bay ku duldhacaysaa buu leeyahay markaasay xumaddani qabatay markay qabatay buu yidhi xumaday xumadihii hore xaggeed ka soo martay intaasuu doonayaa inuu yidhaah abinta dahri xumaday cindii waxa aniga agtayda ah kullu bintin xumadoo dhan fa kayfa wasalti xaggeed ka soo martay anti adigu min azixaami cidhiidhigii cidhiidhigii xageed ka soo marteed seedii soo gaadhay fa kayfa wasalti anti adigu sideedii soo gaadhay buu yidhi min azixaami cidhiidhigii cidhiidhiga dartii xaggeedii soo martay xarfuniduhu waa hamsaha abbinta ku jira munaaduhuna waa ereyga binta ah waana mudaafoo calaamatu nasbu waa fadxaha hamsahanna qof dhow uunbaa loogula hadlaa kelmadda saddexaad waa ey ereyga ey ah lilqariib baana lagula hadlaa qof kuu dhow aydan sidoo kale qof kuu dhow baa ay lagula hadlayaa faqad oo keliya qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyay oo wuxuu yidhi ay rijaala dunya jadidati mahlan qad sha'awtum bilmucjizaati rijaala adduunyadan cusub rageegu la hadlayaa wuxuu idhi ay rijaala dunya adduunyadan raggeegii aljadiidati ee cusbayday adduunyadan cusub raggeegiio mahlan u kaadiya cagta u dhiga buu yidhi qad sha'awtum waad dhaafteen bilmucjizaati mucjizooyinka sababtood baad ku dhaafteen alrijaala raggii idinka horreeyey war ragoo dhan waad dhaafteenoo kacaankaad ka dheerayseene u kaadiya buu yidhi bal harta xagta u dhiga adduunyadan cusub raggeegiyey bal u kaadiya buu yidhi xarfuniduhu waa ey munaaduhuna waa rijaala waana mudaafoo waxaa lagu nasbiyey maxay fatxaha rijaale ku jira ayaa lagu nasbiyey ay rijaala dunya aljadiidati mahlan qad sha'awtum bilmucjizaati rijaala xarfu niduhu waa ay munaaduhuna waa rijaala waana mudaafo calaamatu nasbu waa fadxaha eydana qofka kuu dhow baa lagula hadlaa haddaba waxaad odhan kartaa ey muxamed baad odhan kartaa waa muxamedow ey muxamed ka afraad waa ayaa lafdiga ayaa ah qof fog baa lagula hadlaa waa lilbaciid qof kaa fogunbaad ayaa ku odhanaysaa gabadhna ma ahee ayaana waa laydha aayaana xataa waa laydha aada waa la jiidaa ayaa iyo ayaa labaduba waa isku mid ayaabati laziilta fiina fainamaa lana amalun fi lcayshi maaduumta caaishaan ayaa abati aabooy laa zilta fiinaa ilaahay idinkii ha naga dhex bixin fa innamaa lanaa waxaa noo sugnaaday amalun ididiilo ayaa noo sugnaatay filcayshi nolosha aannu ididiilanayno maaduumta intaa daa'imsan tahay caaishan mid nool aabba ilaahay idankii ha naga geeriyoon inta aad nooshahay nolosha waannu rajaynaynaaye xarfuniduhu waa ayaa munaaduhuna waa abatii calaamatu nasbuuna waa fatxa muqadara ilan waa mudaaf liyaai lmutakalime kelmadda shanaad waa hayaa isna waa lilbaciidi aydane ereyga hayaa hayaa waa waxa weye waa xarfunidde baciidkaana lagula hadlaa qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi faqaala hayaa rambaahu dayfuun walaa qiraan bixaqika laa taxriimhu tallaylati laxmaa ereyga taa'a allaylati baa dabadeed xadfan talaylati laxma bay ahayd talaylati laxma gabaygan waxaa tiriyey nin magiciisa xuday alla odhan jiray nin gaaban gaaban gaabanoo wuxuu ahaa madow oo malaasan ninkaa xuday'a ah la yidhaah magaca naanaystani xuday'a ah waa naanays waxay ka raacday dadku markay sidaa u eegeen waa lala yaabay ninkani nin la jecel yahay ma ahayn gabayga tirinaya waayo abibakar buu caayeyba abibakar oo khaliifkii koobaad ee ummaddeennan ah ninkii afka la laacay ee caayay bal maxaad u malaynaysaa nin aad u liitu ahaa wuu cay badnaa cay badnaa cay badnaa nin zibriqaan binu beder lo jiray oo cumar binu khadaab badha sababu ahaa ayuu haddana caayey cumar baa jeelka u diro wuu xidhay markuu cumar xidhay ayuu jeelka isagoo ku jira hablihiisii yaryaraa gabay calaa caliya cay iskugu jira u soo tiriyey yuu caayayaa hablihii uu dhalay markaasuu leeyahy cumarow shimbirihii keliyaha kuuskuusnaa ee cudhka yuubnaa ee biya baatoona aan haysan haysanee bilaabaadka aha ee kii biilin jiray godka aad ku riday war shimbiraha u naxayn buu yidhi waan kaa biiliyaaye iska kaysii daa buu yidhi alqayta kaasibahum fii qacri mudlimatin fakfir calayka salaamu llaahi yaa cumar cumar baa naxay markaasuu cumar u yeedho war soo daaya buuhi balkaa xidhan horta waa la soo daayey cumar baa yidhi intaad noosh intaa noola nin dambe haddaad cayda carabkaan kaa jaray buu yidhi war ciyaalkaa iga gaajoon buuhi shimbirahana iga gaajoon buu yidhi cayda waan saddex kun oo dirham ayuu cumar dhiibay lacagta ahoo islaamka sharaftiisaan kaa iibsadee nin dambe ha caayin buu yidhi intuu cumar noolaa nin dambe ma caayin laakiin gabay uu hooyadii ku caayay haddii aad aragtiin waad yaabi lahaydeen aabbihii kuu ku caayay wuu ka sii darnaa xaaskiisa kuu ku caayay haba sheegin maalin buu isagu naftiisa meel sawir ka arkay gabay cayah ayuu isagu isku tiriyey wuxuu ka bilaabay fa qubixa haada alwejhu wa qubixa xaamidu alla wejigani xumaa buu yidhi kuu ku yaallaase ka daran waa isla isaga kanuu ku yaalluu caayayaa waa isla isaga kolka ninkani waa xilligii abibakar iyo dee saxaabadii waaweynayd buu la wakhti ahaa haddana ha ahaadee nin afka ka waalan ayuu ahaa ninkani gabay qiimale uu ninkaasi tiriyey gabayganaa jira gabaygan waxaad is odhanaysaa war malaha ninkaniba ma lahayn wuxuu ka hadlayaa gabaygan ma garanaysaa hayaa rabbaahu dayfun walaa qiran bixaqika laa taxrimhu jalaylati laxma markuu leeyahay wuxuu sawiranayaa wuxuu yidhi nin baa jiray buu yidhi waa isaga baa layidhi ninkaasi carruur buu dhalay weligood dhar mayna xidhan carruurtaasi dharba ma xidhanin cadceedda iyo dhaska iyo kulaylka iyo dhaxantu siday ugu dhacayeen ayay isxarag adag saan adagoo ta xoolahoo kale yeesheen markaasay haddana dhogor bixiyeen markaas ciyaalkii yaryaraa baraar adhiya unbaad mooda isagaaba baraar u bixiyey baraar baad mooddaa qodaxda hadday ku joogsadaan qodaxdu ma mudee qodaxda lafteedaa la mudaa qodaxdaa jabtaa kolkaa waxa guriga ay galaan waxa weeye laagaha yaryar ee dhuudhuuban soo arag laag yarbay qoladani u hoydaan oo dee ciyaalkani waa laag dabayshay kaga gabbadaan marka biyuhu marayaanay roobashu da'aanna laagtay ka baxaan uwaadhay dhex yaacaan dadka markay arkaan way ka yaacaan carruurtu dadba ma yaqaanina way uwaadhoobeen dadkii noocaa ahaa ayuu xilli fiid cawl ah ayuu nin martihii ku soo baxay nin martihii markuu ku soo baxay ayay carruurtii dideen baraarkii yaraabaa diday oo hooyadii xagga dambe ka maray markaasuu odaygii weynaa waa isaga eh ayuu arkay inuu marti yahay markaa dee maxoolu haystaa ilaahay siduu u abuuray laxoox carruurta idumayna cunin buu yidhi gabayga dhexdiisa markuu ka warramayey weligood laxoox afkaa mayna gelin buu yidhi kaba mayna xidan dhar mayna arag uwaad hadday wax helaan uwaadhbu marmar u helaa wax kale uu u hayaa ma jiree eh caleentaa iyo dadkaasay wax la daaqaan ninbaa soo martiyey ka warla dad buu moodayoo ninbaa marti u noqday ninkii soo martiyey ayaa kolkaa gabaygan ayuu ka tiriyey markaasuu leeyahay wuxuu sameeyentuu garan waayey ayuu horta meel fadhiistay oo gacmahaan taagay buu yidhi ilaahay baan baryey buu yidhi faqaala axyaaran baahu dayfaan walaa qiraan bixaqika laa taxriimhu tallaylati laxmaa wuxuu idhi rabbiyow waa marti waxaan ku martigeliyana ma hayo ilaahow xaqaagaan kugu dhaariyeeye ha igu ceebaynin buu idhi martidaa oo caawa hilib ha ka qadinin midiyar buu la soo booday oo tii uwaadhow ku qalanayayah meel alla meel uula dhaqaaquu garan waayo kolba dhinacbuu ula cararay aabbihiioo dawakhay markuu arkay ki yaraa ee baraarka la moodayee dhogorta lahaa ayaa dee soo cararay oo wuxuu yidhi faqaala bnuhu lamaa ra'aahu bixayratin ayaa abatidbaxni wahaye ilahu ducman aabbihii buu u yimid oo wuxu yidhi aabba gowrac buu yidhi kii yaraabuu soo qabtay odaygiioo u gowrac buu is yidhi markaasuu mididii ayuu ku qabtay mididii markay xididka uun ayna dee nafta ka saarin laakiin ay ka dhiijisay ayuu farow halkaa ka soo baxay halkaa markuu ka soo baxay buu kii yaraa midida ka dulqaaday markaasuu farowgii raadsadoo farowgii ayuu soo dilay deeqsinimo halkaasaan ka gaadhnay buu leeyahay heer aannu qofka martida noo ah ilmahayaga curdeed aannu u gowraca isnidhaahno ayaannu deeqsinimo ka gaadhnay ayuu leeyahay ninkani wax gabay ah oo runtii ninkaa intaan gabayaaga aan arku ninkani uu leeyahay gabayada uu leeyahay gabaygaasa ah wax qiimogale ku jira fa wuxuu yidhi hayaa rabbaahu rabbiyow dayfun waa marti walaa qiran wax lagu martisooriyeeyana ma hayo bixaqika ilaahow xaqaagaan kugu dhaariyeeye laa taxrimhu ha ka qadinin tallaylati habeenkan aan joogno allaxma hilib ilaahayow ha ka qadin tallaylati laxma waxaan kuu sheegayaa kelmadda taa'a ah, macnaheega inaad fahantaa fiican tallaylati laxma beri baan wadaad filistiiniya weydiiyey isla gabaygan tallaylati baan weydiiyey sheekh tallaylati waa maxay taadaasi baan ku idhi dhinac dhinacu u qaado ayuu garan waayey ta laylati taadaa markii dambe niman iga horreeyey baa is markii hore su'aashiida diidey markii dambey arkeen sheekhiioo ku raftay ayaan ku idhi sheekh saddex macno ayay lahayde bal hadda midkay tahay ii sheeg baan ku idhi ma ismu ishaara ma qasanbaa ma zaa'idaayo gabaygaa loo siyaadiyey markaasuu intuu isoo eegay ayuu yidhi waa ismu ishaare laakiin soomaali buu sidii ashar loo furay cidna u taakeli mayso ani ima weydiinin laakiin wuxuu igu qiyaasayey inaan ashar ahay ayuu igu qiyaasayey wuxuu hadalka u lahaa kelmadda taa'ihi waa ismu ishaare ereyga taa soo af soomaali maaha taa inanta markaad farta ku fiiqaysa maxaad tidhaahdaa taas waana af carabi taa waana inanuun sidaad garanaysa waa habeenkuma imika taa lale tiina waa af carabi tii ereyga tii asagoo af carabi kuma inaan soo ismu ishaaraha tii waa af carabi xadiidkii bukhaarigay ku taalayba kayfa tiikum waa tii oo kum lagu daray weeyi taadani haddaba waa ismu ishaare oo waa tan laylati habeenkan wey fartaa lagu fiiqaya waa taa tan dee laylada ah xarfu niduhu waa hayaada munaaduhuna waa rabbaahuda aqsaamulmunaadaa munaadaha qaybihiisii baynu halkan ku arkaynaa culimo ka loo dhawaaqayaa shan buu noqonayaa inuu calam yahay mufrad calama mufrad calama ma la garanayaa mufradkan calamka ihi waa waxa aan ahayn mudaaf iyo shabiih ee calamna eeg wuxuu noqon karaa mufrad caadiya sida magacyadeennan oo dhan dhammaanteen halkeen imminka ragga culimmadan fadhida magacyadoodu waa wada mufrad calama ilaa inuu magucu mudaaf yahay mooyaane cabdallaahi iyo cabdiraxmaan iyo cabdulkariim iyo kuwaasi maaha mufrad calama mudaaf bay noqonayaan laakiin maxamed iyo yuusuf iyo axmed iyo nucmaan iyo yaasiin iyo bashiir iyo waa wada mufrad calama haddaba mufradka calamka ah ama mufrad ha ahaado xataa musannihii baa maanta mufrad calama noqonaya haddaan almuxamadaana idhaa waa mufrad calama jamacii mudakaru saalim baa mufrad calama maanta noqonaya haddaan almuxamaduuna idhaa waa mufrad calama iyaduna aqsaamulmunaadaa munaadaha qaybihiisii ka koobaad waa almufrad alcalamu waa mufrad calama huwa isagu maa laysa mudaafan waa ka aan mudaafka ahayn walaa shabiihan bilmudaafi mudaafkana aan shabihin wa kaana calaman calamna ahaada hadduu doono musanne ha ahaado maxaynu nidhi mufradka calamkaa markaan tacriifinaynay waa maa laysa mudaafan kaan mudaaf ahayn shardiyuuna mudaaf noqonin walaa shabiihan bilmudaaf mudaafkana yuuna shabihin wa kaana calaman calamna ha ahaado saddexdaa shardi haddii laga wada helo mudaaf ma aha shabiih bilmudaafna ma aha calamna wuu noqday walow hadduu doono musane ha ahaado jamc mudakarusaalim ha ahaado jamc muanatusaalim ha ahaado waa mufrad calama haddaba waxaa la yidhaahdaa isagoo mansuubaadka ku jira waxa lagu binayni wixii lagu rafcin jiray maxaa lagu binayni baynu nidhi wixii lagu rafcin jiray haddii dame lagu rafcin jiray maxaad ku binayn damaad ku binayn bal muxamed u dhawaaq haddaad muxamed u dhawaaqda maxaad odhan yaa muxamedan odhan maysid kor dhabi maysid waa inaad damo ilan waana damaa lagu rafcin jiray waa inaad godood maxay tidhaa tanwiininna maysid yaa muxamedu ha iska ilaali yaa muxamedu muxamadow baad odhanaysaa hal gabayaa ayaa la arkay wax tanwiiniya gabayaaga yidhaa salaamullaahi yaa madarun calayha walaysa calayka yaa madaru salaamu gabayaagaasoo qura ayaa af carabiga la arkay salaamullaahi waa gabayga dartii salaamullaahi yaa madarun calayha walaysa calayka yaa madaru salaamu waa nin khaldan buu ahaa isaga laftiisu wuxuu adigana niyow adigana ku salaami maayo islaantaadana waan salaamayaa buu yidhi salaamullaahi ilaahay salaantiisu yaa madarun madarow calayha xaaskaaga dusheeda ha ahaato walaysa calayka salaam adigase salaamiyeyna dushaada noqonin buu yidhi waa dumaashidii xaaskiisa walaasheed weeyi ninkan gabadhanu salaamaya sababta ku kaliftayna inantu aad bay u qurux badnay ninka qabaana aad buu fool xumaa laakiin ninka qabana ma arag gabadhana ma arag labada midna ma aqoon magaaladiisiibuu ka qaxay markuu magaaladii ka qaxay ayuu xaaskiisa walaasheed magaaladay deganayd bay ku qaxeen reerkii lagu soo qaxay baa gurigii diyaariyey oo cuntadii diyaariyey oo reerkii soo qaxay soo dhoweeyey halkii ay uga abaal celin lahaayeen umu ninkii soo qaxay marna gabadha ehegaa marna ninka qaba ehegaa waxa isku geli waayey gabadhu quruxda ay leedahay ninku foolxumada uu leeyahay gabayganu markaa tiriyey kamaba qarsanba salaamullaahi ya madarun calayha walaysa calayka yaa madaru salaamu madarow buu yidhi xaaskaaga waan salaamaya adigase ku salaami maayo fadalliqhaa falasta laha bikuf'in gabadha iska fur buu yidhi kufuma tiide uma qalantida iska fur buu yidhi wailaa yaclu mafriqaka alxusaamu haddii kale maskax garaadaan seefkaaga dhufan buu yidhi wadaadkii meheriyey buu sii eegay oo wuxuu yidhi falaa gafara alilaahu limunkixiiha ilaah wadaadkii meheriyey dembigiisa ha dhaafin buu yidhi yaa reerkaas mu indhala'aa ah buu leeyahay reerku isku meheriyey maleeg buu leeyay mayagaa isku kufba'a kolka ninkaas ayaa la arkay gabaygan wax tanwiiniya ninkaa reerka caayaya ma arkaysa ama reerka isqaba kala kaxaynaya ninkaasaa la arkay wax tanwiin uu la yimaado haddaba almufrad alcalam waxaa lagu binaynayaa culima maxay wixii lagu rafcin jiray bimacnaa waa la damin oo damaad siini haddii qaybtii noocii la damin jiray uu yahay hadduu yahay noocii maxaanku idhaahdaa alifka lagu rafcin jirayna alif baad ku binayn hadduu yahay noocii wowgana wow baad ku binayn bal hadda waxaan doonayaa muxamed markaad u dhawaaqda sow damba qura maaha yaa muxamedu haddaad almuxamadaani u dhawaaqda maxaad odhan haddaba bal laba maxamed u dhawaaq yaa muxamadayni odhan maysid yaa muxamadaani baad odhan alif baad ku taila alif baa lagu rafcin jiraye jamac mudakarusaalim haddaad u dhawaaqdo yaa muxameduuna eeg wow baad ku dari yaa muxameduuna laakiin odhan maysid yaa muxamediina yaa muxamediina ma aha waa yaa muxameduuna weeye waxaad odhanaysaa yaa muxamedu waa fii maxali nasbin laakiin mabniyun cala dami yaa muxamedaanina waa fii maxali nasbin mabniyun cala lalif yaa muxameduuna waa fii maxali nasbin mabniyun cala alwaaw eeg mid kasta waxaa lagu binaynaya ama damo ama alif ama wow saasaa lagu binaynaya laakiin waa wada fii maxali nasbin mufrad calama markuu yahay almufrad alcalamu waa mufrad calama huwa isagu maa laysa mudaafan waa ka aan mudaafka ahayn walaa shabiihan bilmudaafi mudaafkana aan shabihin wa kaana calaman calamna ahaada milu yaa caliyu sida yaa caliyu oo kale ama yaa caliyaani oo kale yaa caliyu iyo yaa caliyaani ka labaad culima waa nakiratun maqsuuda nakiro maqsuuda ah hiya nakirada maqsuudadiihi waa maa laysad mudaafanta aan mudaafka ahayn walaa shabiihan bilmudaafi mudaafkana aan shabihin wa kaanat nakiratan maqsuudatan nakiro loo qasdayana ah bal hadda u fiirso waxa weeye nakirada maqsuudadii mudaaf ma aha shabiih bilmudaafna ma aha calamna ma noqonine waaba nakiro waana loo qasdayaa maxaan odhanayaa bal rajul u dhawaaq isna sidii calamkaoo kale ayaa wixii lagu rafcin jirun baan ku binayni haddaan rajul u dhawaaqa maxaan odhan yaa rajulu dama quraan siini ma tanwiininayo yaa rajulu bal macnee haddaba yaa rajulu waa ninkanow haye yaa rajulaani alif baan haddana ku binayna yaa rajulaani bal macnee yaa rajulaanina markaa waa labada nino waa laba ninoo gaara bal yaa rijaalu bal macnee yaa rijaalu waa ragganow damadaasaan iskaga binaysanaya dhammaan waxa weeye fii maxalli nasbin mabniyun cala dammi liannahaa nakira maqsuuda ka horena liannahu mufradun calam yaa rajulu ninow iyo eh, ninkanow baan doonayaa yaa rajulu ninkanow iyo yaa rajulaani labada ninow ka saddexaad culima waa almudaaf mudaafka waa la garanayaayo waa ismiga mudaafun ilayhiga wata sida yaa cabdallaahi oo kale yaa cabdallaahi munaaduhu waa cabdiga isaga la godi maayo yaa cabdullaahi hamoodin waa khada yaa cabdullaahi ma waa yaa cabdallaahi isaga waa la nasbiniyo calaamatu nasbihii aan soo dhigannay baad ku nasbin fatxaad ku nasbini ama kasraad ku nasbini ama yabaad ku nasbini ama alif afartaasaad mid ahaan ku nasbin yaa cabdallaahi oo kale ama yaa shaykhanaa oo kale runtii arrimaha aadka aan uga naxo waxaa kamida bal xafladaheenna u fiirsada inta badan waxaa inagu badan yaa shaykhuna shaykhuna khaadan maxaa loo godayaa culima khaaa ah inaynu iska saxno weeyaan khaaa ah inaan iska saxno weeyaan shaykhuna waa kelmad khaaa ah weeyaan shaykhuna khada ha godin waa inaad maxay tidhaahdo shaykhana weli anigu maan arag runtii xafladaha markaan u fiirsado cid aan shaykhunaa bal hadda u fiirsado way duuban yihiin waa khadaa faadixa weeye iska ilaali shaykhunaa inaad tidhaahdo shaykhana shaykhana waa munaaduhu khaduu ku jooga waana mudaaf waa in la nasbiyaayo markaa la fadxiyaa ya akhi haddii yaa'ulmutakalim meesha ay timaadana waa majruur mansuub buu noqonayaayo fadxadii baa lagu qadaraya ka afraad waa mushabbahun bilmudaaf kii mudaafka lagu shabahay cashirkeennii shalay baynu ismulaaga ku soo dhigannay markii mushabbahun bilmudaaf aynu lahayn huwa maa tacallaqa bihi waa ka uu ku xidhmo shay'un shay min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystira sawaa'un waxa isku mida a kaana marfuucan marfuuc ha ahaado aw mansuuban ama mansuub ha ahaado aw majruuran ama majruur ha ahaado yaa maxmuudan ficluhu warka ficilkiisu uu wanaagsan yahayow munaadiya hadda waa maxmuudan waa shabiih bilmudaaf oo waxa ku soo xidhmay marfuucan ficluhu ah ayaa ka dambeeya oo naa'ibu faacil u ah waa la nasbinayaa markaa yaa daalican jabalan war buurta ka fuulayow yaa daalican jabalan munaaduhu waa daalican waxaana hadda ku soo xidhmay mansuubka jabalan ah yaa khayran min zaydin war zaydka ka khayr badanow khayran waa munaadihi waxaana ku soo xidhmay jaariye majruur isna kolkaa waa mansuub ka shanaad ee u dambeeya waa annakira hayru lmaqsuuda nakirada aan loo qastaynin hiya maa laysad mudaafan waa midaan mudaaf ahayn walaa shabiihan bilmudaafi mudaafkana aan shabihin wa kaanad ahaatay nakirata nakiro hayra maqsuudatin aan loo qasdaynin sida tusaale ahaan yaa rajulan ninow khud biyadii gacanta i qabo nin gaara ma aha waa magaca nin uun a wax leh yaa rajulan ninow khud biyadii gacanta i qabo yaa shurdiyayni laba askariyow ixdaraa min aljawri cadaaladxumada ka baaqsada ama ka dhawrsada yaa shurdiyayni haddaan idhaa waa laba askari laba alla labaday doonaan ha noqdaan yaa shurdiyayni laba askariyow laba gaara ma aha labadaa doontiinba ahaadoo laba askariyow ixdara min aljawr cidaalad xumada ka iska ilaaliya hadda waa mansuubkaniyo waxaa lagu nasbinayaa wixii dee calaamatu nasbihii caadiga ahaa fatxadii iyo kasradii iyo alifkii iyo ya'dii iyo kuwaasaad iyagana ku nasbini min axkaami lmunaada munaadaha axkaamtiisa waxa ka mid a bal intani la eegada waa axkaamtii munaadahee yejibu waxaa waajibaya nasbulmunaada munaadaha in la nasbiyo almudaafu ee mudaafka ah iyo wshabiihu bilmudaafi mudaafka ka shabahay washabiihu ka shabahay bilmudaafi halkaa ba' yar in lagu daraa fiican washabiihu bilmudaaf iyo wa nakira nakirada hayrulmaqsuuda halkaa hayrulmaqsuuda hayr ku dara almaqsuudada hayr baa ka horeeya wanakira hayr lmaqsuuda nakirada aan maqsuudada ahayn saddex saw ma aha saddexdaasaa munaadaha mansuuba munaadaha shan qaybood baan ka dhignay saddex baa mansuuba saddexda mansuubkii waa maxay waa almunaada almudaaf waa ka koobaad ka labaadna waa ashabiih bilmudaafna waa mansuub ka saddexaadna waa annakira hayru lmaqsuuda hayr baan ku idhi halkaa ku dar saddexdaa munaade ayaa culima mansuuba maxaa inaga hadhay shantii markaa shantii labaa inaga hadhay labadaasi waa kee iyo iyo nakiro maqsuuda labadaas iyagu mebni bay ahaayeen labadaa mebni fii maxalli baa la yidhaha fii maxalli nasbin laazim fii maxalli nasbin baad iyaga odhan kuwa horena mansuubku calaamatu nasbihi baad odhan markaad icraabayso yajibu waxa waajibaya nasbulmunaadaa munaadaha in la nasbiyo almudaafu ee mudaafka ah iyo washabiihu ka lagu shabahay bilmudaafi mudaafka iyo wanakira nakirada hayrulmaqsuuda aan loo qasdaynin fatakuunu waxay noqoni calaamatu nasbihi calaamatu nasbihiisu fatxatan fadxo taaratan mar wayaaan ya taaratan ukhraa mar kale wa alifan alif iyo wa saddexdaa qodobeen sheegnay mid kaste afar calaamo ayuu kaaga baahnaanaya saddexdaa munaade calaamatu nasbu fadxay noqon oo yabay noqon oo alif bay noqon oo kasray noqon saddex afar ku dhufa markaa labiyo toban qaybood baa kaaga soo baxaya oo munaadahaasi uu leeyahay wayajibu yejibu waxaa waajibaya binaa'ulmunaadaa munaadaha in la bineeyo almufradu mufradka ah alcalamu ee calamka ah iyo wanakiratu nakirada almaqsuudatu loo qasdayo labadaa waa la binayn munaadu hadduu mufrad calama yahay iyo hadduu nakiro maqsuuda yahay waa mebni wa yubnayaani waxaa lagu binaynayaa calaa maa yurfacaani bihima wixii lagu rafcin jiray fa waxay noqoni calaamatu binaa'ihi calaamatu binihiisu addamata dammo oo damaa lagu binayn walalifa alif oo alif baa lagu binayn walwaawa wow oo wow baa lagu binayn kama fi lqaacidati almuqarara qaaciidadii la soo sugay sidaynu ku naqaanay mawaadicu xadfi yaa meelaha ya'da la xadfo ama meelaha aan la xadfi karaynin ayaynu halkanna ku arkaynaa ya'da meelana waa la xadfaa meelana lama xadfi karo dakara naxwiyuuna naxwiyiintu waxay sheegeen annahu laa yajuusu inuuna bannaanayn xadfu yaa kelmadda yaa'a xadafkeegu fii sabcati mawaadica toddoba meelood meelihii aan la xadfi karayn baan soo horraysiinay meelaha la xadfayana dib baynu u dhigannay wahiya maa waana kan soo socda almunaadaa munaadaha almanduubu loo barooranayo munaadaha loo barooranayo haddii yaa loogu dhawaaqo yaadaa lama xadfi karo yaa yaziidaa haddaan idhaahdo waa ninka loo barooranayo ereyga marka loo barooranayo mar waabaa lagu daraa marna yaabaa lagu daraa faaduma binturasuul sala allahu calayhi wasalam markay nebiga u barooranaysa markay u ooyeysay maxay lahayd ama rafii nebiga maxay lahayd waa kurbata abataah bay lahayd ereygan waa ah halkiisa yaabaa lagu bedeli karaa oo waa kurbata abataah iyo yaa yaziidaah waa isku mid yaadaasi hadday manduubka gasho lama xadfi karo sidaynu ognahay ka labaad waa nidaa'u lafdi ljalaala lafdiga allah amarka loo dhawaaqayo ee hayrlmakhtuumi aan lagu khatimin bilmiim lmushadada miimshadan een allaahumma la odhan haddii allaah u dhawaaq lagu yidhaa oo miim shadan aan lagu khatimin oodan allaahumma odhanaynin yaa allah lagama xadfa yaada allaahu un odhan maysid yaa allah yaada waa inaad tidhaahdaa naxwi yaa allah haddaad laakiin miim shadan ku khatimto ood allaahumma tidhaa ya'da lama sheegi karo waajibbaaba loo xadfaa hal gabay baa la arkay cid sheegay innii idaa maa xadaun alamma aquulu yallahumma yallahumma ninkaasoo kudha ayaa la hayaa saddex idaa kaana almunaadaa munaaduhu hadduu yahay baciidan mid fog munaaduu hadduu baciid yahay yaadiisa lama xadfo waa milu qowli shaacir gabayaaga qowlkiisaoo kaleba ayaa raankiba nimaa caradtaa faballiqaan nadaama iyo min najraan allaa talaaqiya ninkan gabayga tirinaya waa nin xidhan munaadaha waxa baciid ka dhigay ninku hadduu xidhan yahay dee halkan uu ku xidhan yahay daaqaddan waxa ka dambeeya ma gaadhi karo wuu ka fog yahay waxaasi haba u dhawaade ninkani waa nin xidhan nin wuxuu la hadlayaa nakira hayru maqsuuda nin gaadiiduun fuushan ayuu doonayaa inuu la hadlo oo makiya madiine ku sii socda nin maka u sii socda ayuu isleeyahy farriiniga qaad ayaa raakiban warka fuushan faraskow buu yidhi imaa caradta haddaad maka iyo madiine aado fa iga gaadhsii nadaamaaya asxaabtaydii min najiraana meesha najiraan aannu wada joogaynay allaa talaaqiyo inaannan weligayoo dambe is arkaynin war ninka gaadiidka saaranow hadda nin gaara ma nin gaadiid saaranoo codkaygaa maqlow buu leeyahay iga gaadhsii haddaad makiya madiine tagto carabta waa haddaad makiya madiine tagto fa balliqan iga gaadhsii nadaamaaya asxaabtayda min najiraana najiraan aan ku lahaa allaa talaaqiyo inaannan dib isku arkayn waan xidhanahay intaa iga gaadhsii buu yidhi xarfunidihii waa ayaabaan hadda soo qaadannayoo ayaada iyo yaadiyaad baciid markay tahay dee lama xadfo halkanina waa ayaa ka afraad idaa kaana almunaadaa munaaduhu hadduu yahay nakirata nakiro hayra maqsuuda aan loo qasdaynin isna lama xadfo nakirada hayru maqsuudada ah yaa muxsinan samafalow laa tukadir ha wasakhaynin ixsaanaka galladaada bilmanni ixsaankaaga iyo samafalkaaga bilmanni gallad ha ku wasakhayn war samafalow samafalkaaga gallad ha ku wasakhaynin haddii aad waxoogaa ixsaana samayso oo laakiin jaraa'idada iyo tiifiyada iyo idaacadaha aad ka sii dayso waa halis waa khatar weeye wanaag haddaad samayso ilaahay aad doonayso inaad ugu dhowaato iska qarso yaa muxsinan samafalow laa tukadir ha dhoobaynin ama ha wasakhayn ixsaanaka samafalkaaga bilmanni gallad hadda halkaa munaaduhu mee waa muxsinan shantii waa midkee munaadahaasi culimo ma mufrad calama ah, may calanba maaho lama kala leh ma mudaaf ba may mudaaf maaha waa la tanwiiniyo dee mudaafku tanwiin ma qaadan jirin ma shabiih bilmudaaf baa maya oo maxaan ku gartay wax ka dambeeyo kusoo tacalluqayba ma jiro ma maqsuuda ah may maaha nakiro maqsuuda nin gaaro oo muxsina lalama hadlayo muxsin magacaa muxsina un cidle baa lala hadlaya yaa muxsinan samafalow laa tukadir ha wasakhaynin ixsaanaka bilmanni u fiirsa hadda haddaba yaa muxsinan ardaya waxaan idinka codsanayaa ama aan idin weydiinayaa kumaa nakiro maqsuuda iga dhigi kara yaa muxsinan laa tukadir ixsaanaka bilmanni nacam sheekha u daaya shaykhun calaa kursiyihi mucamamun haye ya hal damaa la siinayaa marka nakiro maqsuudaha laga dhigayo yaa muxsinu haddaan idhaa waa nin gaara yaa muxsinu war muxsinkanow laa tukadir ixsaanaka bilmanni haddaan yaa muxsinan idhaahdana nin kastoo samafala ah ayaan la hadlayaa war samafalow samafale gaaraba uma jeedo eeg yaa shurdiyu haddaan idhahdo macnaheegu waa maxay shurdiyu oo damo quras waa askarigana waa askari gaara haddaan yaa shurdiyan idhaahdana muxuuna macnuu noqonaya yaa shurdiyan askariyow askari alla askariguu dooni ha ahaado yaa shurdiyaani waa maxay macnuhu markaa yaa shurdiyaani haddaan idhahdo alif keeno waa nakira maqsuuda labadiinnan askariyo weeyi ilan markuu damada watiyo markuu alifka watiyo markuu wowga wato waa isla nakira maqsuuda une yaa shurdiyaani waa labadan askariyo haddaan yaa shurdiyeyni idhaahdo ya ku darana muxuu noqonaya yaa shurdiyeyni waa qayru maqsuuda oo laba loo qasadsan yahay maharkaa ma aha yaa shurdiyeyni laba askariyow sida yaa muxsinan samafalow laa tukadir hawasahaynin ixsaanaka samafalkaaga bilmanni gallad shan idaa kaana almunaada munaadu hadduu yahay mustaqaaan mustaqaa ka qowli cumar ibni alkhadaab sida cumar ibnu alkhadaab hadalkiisii radia allaahu canhu wuxuu yidhi yaa lallaahi lilmuslimiin ilaahayow muslimiintaan kuugu baaqaya yaa lallaahi lilmuslimiin ilaahw muslimiinta u soo gurmo kelmadda allallaahi ah yaadaasi mustaqaaf bay ku jirtaa mid gurmad iyo gargaar laga raadinayay ku jirtaa lama xadfi karayo lix idaa kaana almunaadaa munaaduhu hadduu yahay mutacajaban minhu mid wax lala yaaban yahay haddii munaadaha lala yaabo oo loomaba dhawaaqayo yaabuunbaa kaa hadliyey mararka qaar muuna yaabku inaga hadlinin adoo yaaban miyaadan hadlin kolkaa markaana yaadiisa lama xadfi karo yaa lalmaai alla roobow ama biyooy baynu nidhaahnaa yaa lalmaai yaadaan lama xadfi karayo mas'alada toddobaad idaa kaana almunaada munaaduhu markuu yahay damiira almukhaaabi damiiru lmukhaadab waa cinda man yujiizu cidda bannaynaysa nidaa'uhu damiirulmukhaadabka in loo dhawaaqo mas'aladani waa khilaafi damiirka damiirulmukhaadabka ama loo dhawaaqi karaa mise looma dhawaaqi karo ragga qaatay waa loo dhawaaqi karaa yaadiisa lama xadfi karo yaa iyaaka markaad leedahay yaa iyaaka markaad leedahay yaadaa ma xadfi karayso waa qofaad la hadlaysoo nina yaa iyaaka war oo kale weeye amaa damiiru hayri lmukhaadabka aan mukhaadabka ahayn damiirkiisa falaa yunaadaa looma dhawaaqo mutlaqan asal ahaan halkaasi waa meelaha aan yaada la xadfi karaynin meelaha la xadfi karayaana waa intan yar xadfu xarfi nidaa'i yaa qaliilan meelaha xarfunidaha la xadfayo laakiin in yar la xadfayo yaqilu waxa yar xadfu xarfinidaa'i xarfunidaha yaa ah in la xadfo maca jawaasihi isagoo bannaan in kaana almunaadaa munaaduhu hadduu yahay isma ishaaratin oo hayra mutasilin aan la xidhiidhsanin bikaafi lkhitaab hadduu munaaduhu ismulishaare noqdo bilaa kaafa waa la xadfi karaa xarfunidaha yaada ah laakiin way yar tahay in la xadfaa aayaddan qur'aankaa loo deliishaday luqawiyiinta qaar baa manciyey laakiin aayaddanaa loo deliishaday qaala tacaala umma antum idinku haaulaa'i yaa haaulaa'i yaabaa halkaa ka xadfan umma antum idinku haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwanow taqtuluuna waxaad laynaysiin anfusakum nafihiinnii wa tukhrijuuna waxaad ka saaraysiin fariiqan guruub minkum idinka idinka tirsan min diyaarihim daarahoogii tadaaharuuna calayhim waad iskaashanaysiin oo waad isku soo kaashanaysiin guruubka kale bilimi si dembi iyo walcudwaani collaytana aayaddaa waxaa ku jira kelmadda haaulaa'i oo ismu ishaaraah kaafulkhitaab ma wadato xarfu nidaheegiina waa la yska xadfay uma antum haaulaa'i taqtuluuna anfusakum in ismu ishaaraha xarfunidaha laga xadfo in laga xadfi karo iyo inaan laga xadfi karan waa la ysku qabtay ragga yidhi waa la xadfi karaa aayaddanay deliishadeen culimo la socda waa laga xadfi karayaa markaa xarfunidaha qaala acraabiyun nin reemiyiya ayaa libnihi inankiisii ku yidhi haadaa kanow buu yidhi istamic dhegayso liqowlinaasixi ka kula talinaya hadalkiisa walow aqdabaka qowluhu hadalkiisu haba ku cadhogeliye war qofku hadduu kula taliyo waa la dhagaystaa walow hadalkiisa yaadan jeclaysaninbe faman axabbaka ninka ku jecelinahaaka waxbuu kuu diidaa waman abqadaka ninka ku necebina aqwaaka xumuhu kugu dhiirigeliyaa uu ku sii waalaa uu ku luminayaa ka adigu waad ogtahay oo aabbuhu ilmihiisa dee wuu canaantaa ilmuhu inuu canaantan uun eega ma aha macallinku ardaygiisa wuu canaantaa inuu canaantan uun eega maa waa afka uun laakiin ilmaha aadan jeclayn ee meelaha suuqa iyo garoonka maraya eedan mas-uuliyaddiisa haynin dee canaanan mayside wax kasta hadduu samaynayo saasaad u eegaysaa waad la yaabaysaa diiniyan baa laga yaabaa inaad u naseexaysoo tidhahdo hor diinteennu ma ogolo iska daa laakiin ilmahaaga waa ganaax baad xataa mararka qaar ku soo rogaysaa illan waad jeceshahaye qaala acraabiyu nin reemiyabaa libnihi inankiisa ku yidhi haadaa kanow istamic dhegayso liqowli naasixi ka kuu naseexaynaya qowlkiisa dhegayso walow aqdabaka qowluhu hadalkiisu haba ku cadhogeliye faman axabbaka ninka ku jeclaadaa nahaaka waxbuu kuu diidaa waman abqadaka ninka ku necebna aqwaaka wuu ku sii lumiya waxaan doonayaa ninka acraabiga ee luqadda yaqaana ilmihiisa markuu la hadlayey muxuu ku yidhi haadaa istamic liqowli naasix haadaa ereygan haadaa ah waxaa ka xadfan yaa yaa haadaa istamic liqowli naasix bay ka dhigan tahay markaa qaala acraabiyun aakhar nin kaloo reemihiya ayaa ku yidhi liowlaadihi ubadkiisii haaulaa'i kuwanow buu yidhi iclamuu waxaad ogaatiin anna aqwa naasi dadka ka ugu awoodda badani waa man qaawama hawaahu hawadiisa ninka iska caabiya naftaadu waxay doonaysa haddaad u diido waxa tahay nin awoodle ayaa tahay waxaan doonayaa haaulaa'idaa yaabaa ka maqan waa yaa haaulaa'i iclamuu anna aqwa naasi man qaawama hawaah wa ashjacahum dadka ka ugu geesisani waa man xaaraba albaaila baatilka ninka la dagaalama mas'alada labaad idaa kaana almunaadaa munaaduhu markuu yahay isma jinsin ismu jinsi limucayanin wax la garanayo gaar ah ku dhacaya waa milu qowlihi sala allahu calayhi wasalam nebiga qowlkiisii mutaraximan isagoo u naxariisanaya calaa muusa calayhi salaam muxuu yidhi thawbii xajaru thawbii xajaru nebi muuse oo meel ku maydhanaya ayaa dharkiisii dhagax yar saartay ilaahay iraadadiisa umu dhagaxii la cararay dharkii dhagax baa dhar la cararaya waa inaad rumaysaa ha odhanin dhagaxusu u cararay ha odhanin nebi maxamed oo asdaqulqaa'iliin ha kuu sheegay sheekh waa inaad rumaysaa oo tidhaahda dhagaxaa yar ilaahay baa amray kadibna wuu cararay oo dharkiibuu ka qaatay muxuu nebi muuse lahaa isagoo daba cararaya dhagaxa muxuu ku lahaa awbii maradayda xajaru dhagaxow kolkaa xajarudan maxaa ka xadfan ille waa ismuljinsiye yaa xajaru awbii maradaydaysii xajaru dhagaxanow war dhagaxanow maradaysi dhagaxanow maradaysii khasaa'isu yaa kelmadda yaa'a waxyaabo ay la khaas tahay baa jira culima oo lagu yaqaano kow yadkhulu wuxuu gelayaa calaa aqsaami almunaada alhamsa munaadaha shantiisa qayboodba u galaa shanta qaybood ee munaadaha maxaan uga jeedaa mufradka caalamka abuu ah gala oo nakirada maqsuudada abuu ah gala oo mudaafkuu gala oo shabiih bilmudaafkuu gala oo nakira hayru maqsuuduu gala waa qodobka koobaad ka labaad yatacayan waxaa waajiba taqdiiruhu in la soo qadaro isaga duuna hayrihi qayrkii lama soo qadari karo cinda alxadfi haddii la xadfo marka imminka aayadda qur'aanka ah yuusufu acrid can haada ilaahay markuu leeyahay yuusufu maxaa ka maqan xuruufu xuruufunidaha ilaa shan xaraf baan soo dhiganay waaba sideed baynu nidhi luqadda hamse ma soo qadarna ayuusufu ma nidhaahna maya haddaa hayaa ma soo qadarnaa maya haddaa haya ma soo qadarnaa maya haddaa ay ma soo qadarnaa maya maxaa la qadarayaa yuusufu acrid can haada maxaynu qadaraynaa ya yuusufu eeg mubtadaha ka dhigin yuusufu yuusuf acrid maxaad odhani buu ka jeedsaday baad acrid yuusuf yuusufow dhe waad u xarfu xarfunidii baa layska xadfay haddaba marka xarfunidaha la xadfayaabaa la soo qadaraa waa waajib yatacayanu waxa waajibaya taqdiiruhu yaada in la soo qadaro duuna hayrihi hayrkiisa lama soo qadaro cinda alxadfi marka la xadfo mas'alada saddexaad yatacayanu way waajibtaa fii nidaa'i lafdi aljalaala lafdiga allah a ah marka loo dhawaaqayana yaa unbaa loogu dhawaaqaa ka qawlika yaa allah farxamni ilaahayow ii naxariiso hamse ma ka horraysiiya allah farxamni maydha oo ah, allah haddaan idhaa su'aal bay iga noqonaysaa ma ilaahaybaa ayay noqonaysaa su'aal sidaa darteed culimmada fuqahadu waa kuwa salaada salaadda markaad xidhanayso eeg ah, allaahu akbar ha odhanin haddii kale salaadi kuu xidhmi mayso haddaad ah, allaahu akbar tidhaa talow ilaahay ma weyn yahay wey waa su'aal dee yaa kaaga jawaabi markaa adna salaaddii xidhaad islahayd sow maaha allaahu akbar ha odhanin markaa xataa lama ogola inaad tidhaahdo eeg allahu akbaar inaad tidhaana lama ogola allahu akbaar waaba macno khaladayba noqonaysaaba dad rumaysatana waaba halisba gaalnimay qarka u saaran tahay ilaahay waa durbaanada la garaacay noqonaysaa dad allahu akbaar tidha ood ba'dan alifka ku yara taagato xataa lama ogola allaahu ikbaar lama ogola allaahu ikbaar lama ogola haddaad tidhaahdo waa khatar iyaduna waa caadada dumarka ka timaad haddaad tidha ilaahay baa caadaa ka warran mayna khatar ahayn halis inteeda la eg weeye kolka eeg allaahu akbar baynu haynaa welibana eeg akbar dhe akbar ha odhan akbar ha allaahu akbar ha odhan allahu akbar eg waa inaad eg akbar abar iyo abar way kala duwantahaan filaya waxaynu doonaynaa culimo kolley culimadu way ka hadlaan in badan bay ka hadlaan fuqahaadu in badan bay ka hadlaan yaa allaah farxamni ilaahayow ii naxariiso yaadaasi marka allaah loo dhawaaqayo iyadoo qura ayaa meeshan caynoobaysa yatacayanu waa mas'alada afraad yatacayanu yaadii way caynoobi filmustaqaafi mustaqaafka ka gurmadka iyo gargaarka laga doonayana iyadunbaa loogu dhawaaqay mas'alada shanaad yatacayanu way caynoobi fii nidaa'i ayuhaa iyo ayatuhaa haddii ayuhaa iyo ayatuhaa u dhawaaq lagu yidhaa yaa unbaad ugu dhawaaqi yaa ayuha arajulu iyo yaa ayatuha almar'a unbaad odhan idaa lam yashtahir cani alcarabi carab hadduuna kaga caan bixin annahum iyagu istacmaluu inay isticmaaleen fii nidaa'i haadihi cafwan idlam ee sababaha haddaba aynu shantaa qodob yaada u siinay waa maxay waa id lam yashtahir ma shuhuroobin canilcarabi carab kama shuhuroobin annahum istacmaluu inay isticmaaleen fi nidaa'i haadihi alashyaa ashyaadan markay u dhawaaqayaan xarfan xaraf aakhara kale war carabi xaraf kale ugumayn dhawaaqin ataabicu lilmunaada munaadaha ka taabica u ah ama munaadaha raacaya yajibu waxa waajibaya rafcu taabici taabica in la rafciyo muraacaatan kiyoo la eegayo shakliyatan qaabka shakliga iyo xarakadu ay ahayd ee lilafdi daalika almunaadaa munaadahaasi u lahaa fii suuratayn culima munaaduhu mansuubaadku ku jira oo waaba la kor dhabaaba haddii la doono yaa eeg waynagii lahayn yaa daalican jabalan daalican mararka qaarna lafdi ahaan waa la godaa laakiin maxal ahaan buu u nasbisan yaho mufradka calamkaiyo nakirada maqsuudadu way godnaayeen yaa muxamedu yuusufu acrid can haada ha godnaade waa fi maxalli nasbin haddaba cidda haddii nacti loo sameeyo nactigaa loo sameeyey culima waa la godayaa waana muraacaatun shakliya ereyga ayu ah markaan u dhawaaqo ee yaa ayu idhaahdo yaa ayuha arrajulkan ka dambeeya nacti ahaan wey yaa ayuha arajulu arrajulu waa nactiya maxaanu kordhabi waayey ilaydin ayudan mactiga uu u yahay waxa weeyaan fii maxali nasbin eeg in maxalka la eegay ahayde muraacaad shakliya xagga xarakada iyo qaabka ayaa la xaq siiyey waa layska godayaa markaa yajibu waxaa waajibaya rafculmunaadaa munaadaha in la rafciyo rafcu taabici taabica in la rafciyo muraacaatan ilaalin shakliyatan shakliga la ilaalinayo lilafdi daalika almunaadaa munaadaha lafdigiisu u lahaa fii suuratayn laba jeer waa laba jeeroo qura ayaa la samaynayaa sidaa ixdaahumaa midkood an yakuuna taabicu taabicu waa inuu yahay nacta nacti taabicu waa inuu nacti noqdo wa mancuutahu mancuudkiisuna almunaadaa ee munaadihi huwa kelimatu ayu kelimadda ayu a ah waa yahay fi tadkiiri marka labka laga hadlayo wa ayatu waa inuu yahay fi ta'niisi marka dhadigana ka qowlihi tacaalaa alle qowlkiisoo kaleba weeyi yaa ayuhannaasu dadow duriba waxaa la sameeyey maalun tusaale ee fastamicuu lahu dhegaysta ereyga xarfunidii waa yaa munaaduhuna waa ayu annaasuna waa nactigii waa layska goday nactigaa waa muraacaatan shakliya labadii suuro xabaddaasoo qudha ayaan ku soo gaabsannayoo halkaa ayuu munaadihii inoogu dhammaaday layliskiisii ayaa intan inaga dambaysa kaga hadlaysaa bal hadda waxaad ila eegtaa layliskan ila yar saan uga shaqaynayno atadriib alawal layliska koobaad istakhrij waxaad la soo baxdaa min aljumali alaatiya jumlooyinka soo socda kulla munaadan munaado kaste mubayinan adigoo caddaynaya calaamata icraabihi ow binaa'ihi calaamata icraabihi waa imise jeer shantii munaado imise jeer baa calaamatulicraabu qaadanayay saddex baa calaamatulicraabah ow binaa'ihi calaamatuulbinuhuna waa imise jeer waa laba waa mufrad calam iyo nakiro maqsuuda calaamatulbina u baahan saddexda kalena calaamatulicraab bay u baahan yihiin arabbalkowni koonkan rabbigiisiiyow maa acdama qudrataka alla awooddaadu weynaa oo wa ajalla sha'naka sha'nigaagu sarrayn badana arabbalkowni kownkan rabbigiisiiyow maa shayba acdama weyneeyey qudrataka awooddaada oo wa ajalla sarraysiiyey sha'naka sha'nigaaga bal halkaa munaadaha culima soo saara waa rabba xarfu niduhuna waa ada u horaysa arabalkawne a haddaba ma calaamatulicraab ba mise waa calaamatulbine muxuu u baahan yahay calaamatulicraab ilan shantii waa mudaafe shantii muna mudaafayn rabalkawni kawni baa mudaafnuleehiya yaa ibraahiimu ibraahiimow adic waalidayka labadaada waalid adeec yaa munaada'a halkaana ibraahiimu baa munaada'a haddama calaamatulbinuu u baahan yahay mise calaamatlicraab midkuu u baahan yahay calaamatulbini u baahan waa mabniyun cala dam ile waa mufrad caalam ahe shantiina waa mufrad caalam ah qaala shaacir gabayaagii ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi ayabaaniya dunyaa ligayrii katabtanii wayaa jaamica adunyaa ligayrii ka tajmacuu dabaqyada waaweyn iyo guryaha dhaadheer ragga dhisayow cid aan idinka ahayn baad guryaha u dhisaysiin waa laydinka dhaxli doonaa ayaa baaniya dunya adduunyada ka dhisayow liqayrika qayrkaa ayaa tabtani u dhisanaysaa guryahan waya jaamica dunya adduunyada ka ururinayow liqayrika qayrkaa ayaa tajmacu u ururinaysaa adduunyadan waxaan doonayaa munaadaha halkaa ku jiraa laba meelood buu kaga jiraa soo saara waa baaniya dunya baaniya shantii munaade waa midkee culimo waa mudaaf shantii munaade waa mudaaf calaamatulbiniya calaamatulcraab muxuu u baahan yahay calaamatlicraab haddana wayaa jaamica dunya munaadaha halkaa ku jira soo saara waa jaamica shantii munaade muxuu noqonayaa waa mudaaf calaamatulbina iyo calaamatulcraab waa midkee calaamatulcraab buu u baahan yahay yaalibuuna ardaydanow ixfaduu duruusakum cashiraantiinna xifdiya yaa aalibuuna munaadaha soo sheega waa aalibuuna shantii waa midkee waa nakira maqsuud hadduu hayru maqsuuda yahay yaa aalibiina baa loodhan laha loo bedeli laha yaa aalibuuna ardaydano wey arday gaara calaamatulbiniya calaamaticraab midkuu u baahan yahay aw calaamatulbinuhu wowga daalibuuna ku jira weeye qaala shaacir yacdala nnaasi lafii mucaamalati fika alkhisaamu waanta alkhasmu walxakamu yaa acdala naasi dadka ka cadaalada badanow ilaa fii mucaamalatii aniga marka uu ila mucaamaloonayo fiika alkhisaamu adaan kula doodayaa wa anta alkhasmu aduu kii lala doodayey baa tahay walxakamu ee maxkamadda fadhiya haddana ina kala xukumaya war adaanku haystaa buu yidhi adaana maxkamadda inoo fadhiyo ina kala saaraya gabayaagii weynaayee mutanabi loodhan jiray baa gabaygan tiriyey sababtuu tiriyey miyaad maqasheen ninkii ciidamada muslimiinta haystay taliska guud ee ciidamada muslimiinta ayaa adduunka baaq fidiyey wuxuu idhi nin kastoo gabay tiriya abaalmarin weyn baa la siinayaa baydgaab baa isa wada urursaday ragga qaar xataa gabaygu meeluu yahay aan aqoonin baa yimid markaasaa waxay tiriyeen waxay gabay ka dhigeenoo qosol u daadanaysiin haddaad maqashiin markaasuu boqol boqol halaad siinayay bal ka warran wax gabay u eg boqol halaad xataa afaraydii soomaalida ma wax ka liita weeyaan ninbaa gabay baan tirinayaa yidhi bal dhegaysta ninkani wuxuu tiriyey wuxuu yidhi alardu ardun wasamaau samaaun wa fiiha almaau walajaaru walashjaaru wuxuu dhulku waa dhul cirkuna waa cir dhulka biyaa ku jira buu yidhi geedana way ka baxaan dhagaxna uu dul yaalla armagabay baa waxaasaa boqol boqol halaad lagu qaadanaya markaasaa halkan waxa fadhiya mutanabbioo dee la garanayo oo maalinta iyo habeenka ayaa ardaydayda aleh mutanabbi baa gabay aan la la maqal quruxdiisa iyo balaaqadiisa tiriyey shilin lama siinin mutanabbi raggii baydgaabka ahaana waa la dhergiyey cadaaladdaasuu mutanabbi aad iyo aad u dhibsaday markaasuu gabaygan tiriyey yaa acdala annaasi ilaa fii mucaamalati fiika alkhisaamu wa anta alkhasmu waalxakamu gabayga ayuu tiriyey kadibna wuxuu u baxsaday xaggaa iyo masar gabaygii markay dhawaydan soo maraynay ee xumadda uu kula hadlayey waxaa masargeeyey cadhadii uu gabaygan markuu tiray ka qaaday ayuu halkaa la tegey yaa acdala naasi dadka ka ugu cadaalada badanow ilaa fi mucaamalatii aniga markuu ila mucaamaloonayo mooyaane fii kalkhisaamu adaan kula doodayaa wa anta alkhasmu aduu laladoodihii baa tahay walxakamu haddana maxkamadda fadhiye dadka kala xukumayey munaadaha soo tuura halkaa culima ku jira waa acdala shantii munaade waa midkee shantii munaade waa midkee waa mudaaf calaamatulbiniya calaamatulicraab muxuu u baahan yahay calaamatulicraab yaa saaxiibey asijni labada jeelka u saaxiibka ahow munaadihii waa kee yaa saaxiibey asijni markaynu nidhaa waa ereyga saaxiibey shantii waa midkee waa mudaaf waa sax wey waa mudaaf wey calaamatulbiniya calaamatulicraabna calaamatlicraab qaala shaacir yaummatan fi samaa'i lmaajidi ma barixaan kashamsi fi ufqi hada lkowni tasdahiru yaa ummatan ummaday ummadda oo fii samaa'i lmajdi sharafta samadeedii maa barixad aan ka zuulin ka shamsi cadceedoo kale inay ahaato oo fii ufqi haada alkown koonkan jihooyinkiisa tasdahiru ka ubaxaysanaysa yaa ummatan ummaday ummadda oo fii samaa'i ilmajdi sharafta samadeeda sare maa barixad aan ka zuulin ka shamsi cadceed oo kale inay ahaato fii ufqi haada alkowni tasdahiru oo koonkan jihooyinkiisa ka soo ubaxaysanaysa munaadihii waa kee waa ummatan shantii waa midkee culimo shantii waa midkee waa nakira hayru maqsuuda yaa saa'iqu ma dirawalowbaa mise waa dirawalkanow bal labada ii kala sheega yaa saa'iqu ma dirawalkanowbaa mise waa dirawalow waa dirawalkano waa nakira maqsuuda shukran yaa saa'iqu waa dirawal gaara dirawalkanow laa tusric ha dheeraynin fi sayri markaad socoto yaa saabixaani ma labada dabaalanayowbaa mise waa labadan dabaalanayow waa labadan dabaalanayow ixdara ka digtoonaada alqaraqa inaad qarqoontiin culima layliskaasi way naga dhammaaday layliskan kale aan kuu sheego adaa ka soo shaqaynaya waxa lagaa rabo layliskan kale waxaa lagaa rabaa eeg dhammaan munaadahani waa shabiih bilmudaaf waxaan ku leeyahay mudaaf iiga dhig bal hadda u fiirsada layliskanoo dhani waa shabiih bilmudaaf soo socda waa layliska labaad waxaad dib iigu celinaysaa inaad mudaaf iiga dhigto balka koobaadan ka shaqeeyo ayaa waasicanka uu ballaadhan yahay suldaanuhu yow laa tadlim innaasa dadka dulmiin dulmiyin munaaduuso waasican maaha aha miyuuna ahayn shabiih bilmudaaf ilayn marfuuc baa daba dhacaye sidee baan mudaaf uga dhigaa waasicanta waa inaan fadxa qudha siiyo suldaanna waa inaan hada aan ka jaro suldaanu hada waa inaan ka jaro nuunkana waa inaan kasriyo alna waa inaan ku daro eegeeg suldaan hada waan ka jaraya nuunka waan kasrinaya alna waan ku daraya maxaan odhanayaa ayaa waasica suldaani laa tadlimi innaasa hadda munaade mudaafa buu ii noqday amaxbuuban khuluquhu akhlaaqdiisa ka la jecel yahayow habataka allaha ku sugo maxaan odhanayaa haddana eeg maxbuuba tanwiintaan ka daynoo fadxa qudhaan siini khuluquhu intaan hada ka jaro oon qaafka kasriyo ayaan al ku daraya maxbuuba alkhuluqi abataka allah yaa qaa'idan asayaarata dirawalka gaadhigow laa tatahawar ha maskax fududaan war dirawalka gaadhigow ha maskax fududaan waxaan idhaahdaa yaa qaa'idan asayaarata laa tatahawar qaa'ida fadxa quraan siini eeg asayaarana kasraan ku bedeli bes yaa qaa'ida sayaarati laa tatahawar war dirawalkow ha maskax fududaan yaa daaxikan sinuhu iligiisu kuu qoslayow qad ascadtanaa waad naga farxisay halkaana maxaan odhanayaa markaa yaa daaxika sinni qad ascadtanaa layliskan saddexaad culima eega waa kanan ka shaqaynaynay cagsigiisii oo layliskan saddexaad dhammaan waa wada mudaaf waxa lagaa rabaa inaad shabiih bilmudaaf dib ugu celiso maxaan odhanayaa atadriib aali xawil almunaada almudaaf ilaa munaadan shabiihin bilmudaaf ayaa mukhlifa alwacdi warka ballanta beeninayo ixdari nifaaqan nifaaqa iska ilaali bal halkaa hadaba iga dhiga shabiih bilmudaaf waa inaan mukhlifan fadxatayn siiyo wacdahuna waa inaan maful ka dhigo ayaa mukhlifan waxdahu ixdari nifaaq qaala shaacir fii raaa'a shaykh axmed yaasiin raxmatullaahi calayhi sheekh axmed yaasiin nin gabayaa oo gabay ka tiriyey ayaa gabaygan tiriyey qataluuka yaa ramsaa sumuudi faqad ra'w jabalan samaa min ciizatin wa ibaa'in qataluuka way ku dileen yaa ramsa sumuud sumuudka iyo adkaysiga ramsigiisii iyo ishaaradiisiiyow faqad ra'ow waxay arkeen jabalan buur samaa kor u baxay min cizatin cizi aawadii iyo wa ibaa'in xorriyad jacayl waa kee markaa hadda munaadahan doonaynaa yaa ramsa sumuud sow ma aha waxaan kaa rabaa inaad shabiih bilmudaaf iga dhigto yaa ramsa sumuud yaa ramsan hee maxaa tidhi eeg ramzigani bal hadda aad iskugu daya weli ma saxna yaa ramsan sumuudahu maaha sumuuduhuna ma aha soo saxa yaa rafiiqa almasaakiini xasharaka allaahu macahum maxaynu nidhahnaa halkaana masaakiinta kalla saaxiibkoow ilaahay macooga ha ku keeno bal isku daya kaana culimo hadda ka hore soo saxaan idin idhi idiinma sixin dhawaaqaadii maqashiiseen oo dhani khada'a buu ahaa kan isku daya yaa rafiiqa almasaakiini xasharaka allaahu macahum may waayo rafiiqani waa laazim masaakiinahuna mansuubbaad ka dhigteen shukran yaa rafiiqan bilmasaakiini yaa haadi adabci dabcigiisu kuu degan yahayow raqib hayraka hayrkaa jeclaysii fi lwuduu in sha allah idinku ka soo shaqeeya layliska iyo layliskan kaleba laba gabay baa inoogu jira layliska aad ka shaqayn doontid labada gabay aan kuu macneeyo fa yaa fajaribhu tamrinan bixari dahiratii fayaa caamilanka shaqaynaya linaari naarka u shaqaysanayow jismuka jidhkaagu layinun aad buu u dabacsan yahay fajarribhu ku tijaabi jidhkaaga tamriinan si aad u laylido bixarri dahiirati kulaylka cadceedda war balka naarta ku socdow dabkan adduunyada isku yareeg gabayaaga kalena wuxuu leeyahay yaa jaarata alwaadi daribtu caadanii maa yushbihu alaxlaama min dikiraaki yaa jaarat alwaadi tayareedoo xadeganay daribtu waan islulay wacaadanii waxa igu soo noqday maa yushbihu alaxlaam wax riyoriyo la moodo min dikraaki markaan ku xasuusto in sha allah culima barta ayuu inoogu joogayaa cashirkeennii wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam